رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين باب الصبر صبرkii ayaan meesha ka gelaynaa waa baabkii looga hadlayay sabirka sabarka saddex baa loo midna macaasidaa laga sabraa midna diintaa lagu sabraa qaala allaahu tacaalaa ilaaha sarreeya wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaah rumeeyeyow isbiruu sabra oo wasaabiruu la sabirtama gaalada way sabraan diintooda inay baafiyaan bay meel kastoo halisa u galaan idinkana la sabirtama ama idinka muslimiin ahee wasaabiruu ka sabir badiic oo ayaga ka dheereeya wa qaala tacaalaa ilaah wuxuu yidhi walanabluwannakum waan idin imtixaamaynaa bishayin shay ayaan idinku imtixaamaynaa oo min alkhawfi cabsi ah waaljuuci baahi ah wa naqasin nusqaan oo min alamwaali maalka xaggiisa ay kaa nusqaamaan waalanfusi nafafyaalka inay nusqaamaan iyo wathamaraati beeraha waa mirihiiye wa bashir asaabiriin saabiriinta u bishaaray dadka marka cabsida iyo baahida iyo nusqaan maal iyo naf lagu imtixaamo iyo tamaraadkaba sabre ee dulqaata u bishaaray wa bashir asaabiriin saabiriinta u bishaaray saabiriintu yay yihiin alladiina idaa asaabathum musiiba qaaluu inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waa dadka marka dhibkii musiibadu ku dhacda dhahaya inna lilaah wa inna ilayhi raajicuun wa qaala tacaala ilaah wuxuu kaloo yidhi innamaa yuwaffa asaabiruuna kuwa saabiriintae sabra ajirkooda waan u oofinaynaa ajarahum bikayri xisaabin xisaab la'aan dadka sabra waxay ka mid yihiin dadka abaalgudkooda xisaab la'aanta la siiyo innamaa in kale maahee yuwaffaa waanu oofin assaabiruuna dadka saabiriinta ah ee sabra ajrahum ajarkoodii abaalgudkooda bikayri xisaabin xisaab la'aan ayaa markaa loo oofinayaa wa qaala tacaalaa ilaah wuxuu yidhi walaman sabara qofkii sabra waqafara iska dhaafa dadka dhibka ay gaarsiiyeen aan aarsanin ina daalika arrintaas sabirka iyo dhaafitaanka ayaa la min casmi lumuur umuurta midda la goosta ah umuur midda loo qasdo oo la doono taasaa markaa ah wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi istaciinuu war kaalmaysta umuurihiinna adduun iyo ta aakhiraba bialsabri waasalaat sabir iyo salaad u kaalmaysta waayo ina allaaha ilaahay maca asaabiriin saabiriintuu la jiraa sabirka iyo salaada kaalmaysta waayo ina allaaha ilaahay maca asaabiriin saabiriinta ayuu mici leeyahay wa qaala tacaalaa ilaah wuxuu yidhi walanabluwannakum waanu idin jarribi oo waan idin imtixaamaynaa xataa naclama almujaahidiina ilaa aan ogaana kuwa mujaahidiinta ah ee dagaalamayeen minkum adinka idinka mid ah iyo wasaabiriin kuwa saabiriinta ahee sabraayee diinka iyo jihaadka iyo wax ku camalfalka qur'aanka kulli ku sabrahaya iyo kuwa aan sidaa ahayn ilaa aan kala ogaano wal aayaad aayaadka oo fil amri amarka tilmaamaya bisabri sabarka dadka amrahaya aayaadka tilmaamayay waa bayaani fadlihi sabirka fadligiisa caddaynta aayadaha caddaynahaya kahiiratun way fara badan yihiin macruufatun waa lala yaqaanaa waa kuwo iska macruuf ahoo qur'aankaad ka helaysaa intaa baana soo qaadanay wa can abi maalik maalik abi maalik waxaa laga wariyey alxaaris ibni caasim alashcariy magaciisu waa alxaarif ibni caasim alashcari radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullah rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam adtuhuuru nadaafadu shatrun waa bar aliimaan ee iimaanka ka mid ah shatruliimaan iimaanka barkii waa nadaafadda walxamdu lilaah ilaahay baa mahad iska leh kelimada alxamdu lilaah la yidhaahdo tamla'u almiisaana miisaankii buuxinaysaa miisaanka aakhira ee xasanaadkay kuu buuxin alxamdu lilaah alxamdu lilaah markaad wax badan dhahdo wa subxaana allah ilaahay baa nasahan oo ceeb iyo nustaantoona lahayn waalxamdu lilaahi ilaahay baa mahad iskale labadaa oo laysku daray tamla'aani waxay buuxiyaan ow amase tamla'u kiiba wuxuu buuxinayaa maa bayna asamaawaati waalardi samaawaadkii arlada inta u dhaxaysa waasalaatu nuur salaadu waa nuur salaadu waa iftiin waasadaqatu sadaqaduna burhaanun waa xujo waxay burhaan cad u tahay inaad iimaan leedahay qofka sadaqa ma bixin karo ilaa inuu iimaan leeyahay maahani waalsadaqatu burhaan waalsabru sabarkuna diyaa'un waa iftiin waalqur'aanu qur'aankuna xujatun xujo ayuu laka adi kuu yahay wuu kuu dacwoonayaa alla ninkan ha la daayo wuu i akhriyey jannada ha la geliyo wuu kuu xujoon laka adiga aw amase calayka dushaaduu ku yahay oo haddaad ku dhaqmi weyso kan qabta cadaabka ha la geliyo ilaahu kan naarta geey saasuu u hadlayaa waa ku xujayna kullu nnaasi naas dhammaantii iyo dad dhammaantood yaqduu way ka lahaan subixii mar allaala marka waagu baryo dadka oo dhan way soo baxaan macnaha waad aragtay shaqaa loo kalahaa kii dukaanla ahaa dukaankiisuu aadaya kii xafiis fadhii xafiiskiisuu aadaya tagsiilaha tagsigiisuu aadaya mudiirka xafiiskiisibuu aadaya beeraley waxay aadayaan beerahooda sidaa darteed naas dhammaantii wuu qiika lahaa fa baayicun wuxuu baacinayaa uu iibgeynahayaa nafsahu nafsadiisa fa muctiquhaa wuu xorayn naftii oo cadaab buu ku xorayn intuu camal fiican sameeyo ow muubiquhaa ama wuu halaagayaa xadiidku wuxuu tilmaamayaa nadaafaddu inay tahay bar iimaanka ka mid ah altuhuuru shadru liimaan nadaafaddu waa qayb iimaanka ka mid ah waxaa lagu fasiri karaa oo kale altuhuuru waysqaadku waa shadru liimaan waa bar salaada ka mid ah adoo weyse qabin haddaad tukata maba geli kartidba laakiin markaad weyse qaadata bar salaadii ka mid ah waay ilaan aayad baan soo marnay salaada iimaan tilmaam ku tilmaamaysa walxamdu lilaah kelimada alxamdu lilaah la yidhaahdo tamla'u almiisaana miisaanka qiyaamay buuxinaysaa wa subxaana allah walxamdu lilaah tamla'aani labadoodu waxay buuxiyaan marka laysku daro ow amase tamla'u waxay buuxinaysaa kiiba wuxuu si gooni u buuxinayaa maa bayna asamaawaati samaawaadka iyo waalardi inta u dhaxaysa waasalaatu nuur salaadu waa nuur nuurka inta badan waa nuurka dayaxa oo kale waa salaadu iftiin bay noqonaysaa ama nuur waasadaqatu burhaanun sadaqaduna waa xujo oo waxay xujo u tahay inaad iimaan leedahay goormuu qofku wax bixiyaa marka iimaan wax ka soo bixiyo waxa xoolaha lagu magacaabo way adag yihiin wayna dhib badan yihiin sidaa darteed baa waxaa la tilmaamayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tilmaamayaa in qofku iimaan leeyahay yay tilmaamaysaa sadaqadu waasabru diyaa sabirkuna waa diyaa diya iyo nuur nuurku waxaa inta badan loo isticmaalaa nuurka waxaa inta badan loo isticmaalaa nuurka waxaa inta badan loo isticmaalaa iftiinka dayaxa oo kale diyahana qur'aanku wuxuu ku tilmaamay wuxuu ku tilmaamay sabirka macnaha iftiinka qoraxda oo kale wuu ka iftiin badan yahay waalqur'aanu qur'aankuna xujatun xujo ayuu laka adi kuu yahay aw calayka ama dushaada ayuu markaa ku yahay buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam sawirkaan wuxuu ku yahay qur'aankuna xujo ayuu markaa kuu yahay ama xujo ayuu kuu yahay ama waa kuu xujoona ama wuu ku xujaynayaa kullu nnaasi yaqdu dadkiibaa waxaa laga dhigayaa inay subxii baxayaan oo ay kalahayaan ninda naftiisuu iib iibgeynaya midna naftiisuu cadaabka ka xoraynaya oo kalahitaanka uu kalahay khayr iyo wanaag buu samayn aw muubiquhaa ama waa halaagayaa oo intuu macaasi iyo dembi iyo xumaan galo yuusaa ku halaagayaa rawaahu muslim wa can abi saciid sacad bin maalik bin sinaan alqudriyi radia allaahu canhuma anna naasan dad oo min alansaari reer ansaareed ahaa ayaa sa'aluu waxay su'aasheen rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam waxbay weydiisteen rasuulka allow nacaawi rasuulkii allah waxna sii waxbay weyddiisteen fa actaahum waa uu siiyey tumma haddana sa'aluuhu way weyddiisteen fa acaahum waa siiyey xataa intiibay bay weyddiisteen nebigana uu bixiyey nafida ay go'een maa cindahu waxa agtiisa ahaa diiqsisana sala allahu calayh wasalam ilaa wixii jeebkiisa ku jiray ay go'een ayuu nebigu siiyey ayaguna weydiiyeen nebigu bixiyey ay weydiiyeen xataa nafida ilaa ay dhammaadeen maa cindahu wixii agtiisa ahaa faqaala lahu markaasuu darsi siiyey nebiga sala allahu calayhi wasalam darsi ayuu markii dambe siiyey cashar ayuu u dhigoo wuxuu ku yidhi xiina anfaqa markuu nafaqeeyey kulla shay-in wax walba uu bixiyey oo biyadihi gacantiisa ku jira wuxuu yidhi maa yakun cindii maa shaygii yakun ahaada cindii agtayda oo min khayrin khayr ah waa xoolee falan addakhirahu idinka kaydsan maayo wax allaala wixii wax aan haayo oo jeebkaygaba ku jiro idinka dib dhigan maayo cankum xaggiina waan idin siin wax kale xataa haddaan hayn lahaa waa idin siin lahaa laakiin dhegaysta casharka waman yastacfif qofkii is-ilaaliya qofkii isdhowra baryada iyo tuugsiga dadka qofkii iska ilaaliya yucifhu allah ilaahay baa ilaalinaya subxaana wa tacaala ilaahay ayaa ilaalinaya qof allaala qofkii is-ilaaliya baryaha dadka iska ilaaliya yucifahu allaahu ilaahay baa cafinaya subxaana wa tacaala macnaha wuxuu ku kaaftoomo uu ummadda dadka uu isaga ilaaliyo yuu ilaahay siin subxaana wa tacaala waman yastaqni qofkii iska kaafiya iska deeqtiya oo dadka waxa gacantooda ku jira ka kaaftoomoo iska deeqiya yuqnihi allaahu ilaah baa deeqiya asagana wuxuu dadka kaga kaaftoomou kaga deeqtoonaado yuu ilaahay siiyaa waman yatasabar qofkii isi sabar geliya oo sabirka ku dadaala yusabirhu allaahu ilahay baa sabar geliya subxaana wa tacaala qof allaala qofkii sabir ku dadaala oo isi sabriya wuxuu ku sabruu ilaahay siiya subxaana wa tacaala wamaa uctiya lama siiyo axadun axad cataa'an siismo khayran ka khayr badan wa awsaca kana waasictinimo badan oo ka salballaaran oo ka gun weyn min asabri sabarka xaggii muttafaqun calayhi qofka lama siiyo shay ka khayr badan kana waasictinimo badan sabirka sabir haddii lagu siiyo adduun adduuni aakhiraha gacanta laguu geliye sabir haddii lagugu arsuqo khayr iyo wanaag baad adduunka ku gaartay wa can abi yaxya suhayb bin sinaan radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullah rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama cajaban waxaa la yaab leh waxaa wax lala yaaba mudan liamri almu'min qofka mu'minkaa amarkiisa qofka mu'minkaa amarkiisa waa wax cajiib leh inna amrahu amarkiisu waa qofka mu'minka ahee kullahu dhammaantii lahu asaga khayrun khayr buu u yahay amarkiisa oo dhan waa u khayr walaysa uma ahaanin daalika arrintaa oo qof amarkiisoo dhan khayr noqda ma jiro liaxadin ilaa lilmu'mini qofka mu'minka maahane qof arrintiisa iyo xaalad kasta uu ku sugan yahay khayr ah ma jiro ilaa mu'minka maahane waayo in asaabatu hadday asiibtay ku dhacdo sarraa'u farxad wax fiican khayr buu helay xoolo buu helay nimcuu helay xaalad farxadeed shakara wuu shukrinayaa alxamdu alshukr alxamdu alshukr joojin maayo fa kaana khayran lahu khayr bay u ahaanaysaa khayr bay markaa u ahaanaysaa wa in asaabathu hadday asiibto darraa'u dhibaato ila imtixaanna socdee adduunka marna dhib baa ku soo mara marna dheefe hadday darra asiibto sabara wuu sabrahayaa fa kaana khayran lahu khayr bay u noqonaysaa taana rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey haddii dhib asiibayna ma qadin oo khayr bay u noqotay hadday dheef asiibtayna ma qadin oo khayr bay labadaba u noqotay idan qofka mu'minka wax lala yaabo waayo arrintiisa wax cajiib badan waaye dhib hadduu nagu dhacana aan sabarno si uu khayr noogu noqdo haddii xaalad sarre ah oo farxad leh oo khayra na asiibtana aan shukrino si khayr markaa noogu noqoto wa can aanasin radia allaahu canhu qaala anas wuxuu yidhi lamaa markii haqula la cusleeyey annabiyu nebiga sal allahu calayh wasalam xanuunkiibaa nebiga cusleeyey heer uu kici waaye buu gaaray heer wuxuu gaaray salaadda markuu rabo inuu aado istaaggiisa uu ka dhaco sala allahu calayhi wasalam lamaa haqula annabiyu nebiga markii la cusleeyey sala allahu calayhi wasalam oo xanuunkii ka tambatuu cusleeyey waaye jacala wuxuu guda galay yatakhashaahu inay daboolayso alkarbu karbadi karbada waa nusliga iyo shiddada sakaraadka inay daboolayso ayuu nebigu guda galay sala allahu calayhi wasalam fa qaalat faadima faadima waxay tidhi radia allaahu canhaa waa aabbaheede waa karba abataa alla aabbahay la kurbeeyayo waa karaba abataa aabbahay waa la kurbeeyey aabbahay karba asiibtay bay tiri fa qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam asagoo faadimo u jawaabaya laysa calaa abiiki aabbahaa dushiisa karbun kurbo iyo dhib ma aha bacda alyowmi maanta wixii ka dambeeya wuu iska dhimana ilaahayaan u tegaya subxaanahu wa tacaala faadimay ha oynin laysa calaa abiiki karb aabbaha korkiisa kurba ma aha bacda alyowm maanta wixii ka dambeeya falammaa markii maanta uu dhintay rasuulka qaalad waxay tidhi yaa abataa aabbaheeyow ajaaba ajiibay rabban dacaah rabbigii u yeedhay ilaahay ayaa u yeedhay inuu agtiisa aada ajiibayow yaa abataah aabbaheeyow jannatulfirdowsi firdowse jannadeeda ama jannadii firdowsa ma'waahu hoyadkiisii ahaydow yaa abataah aabbahay oo ilaa jibriila jibriil xaggiisa nancaahu aan u khabargeeriyaadkiisa u sheegaynayo ilan waa saaxiibkiiya saaxiibkii ayaan u sheegaynaa oo jibriil ah yaa abataahu ilaa jibriila jibriil intii ka ah nanacaahu aan uga tacsiyo gudaynay oo aan geeridiisii u sheegaynayo kelimooyinka ayay ku hadashay faadima falammaa markii dufina la aasay oo la duugay nebiga qaalat faadimatu faadima waxay tidhi radia allaahu canhaa ilaahay ha ka raadi noqdee ayadoo la hadlaysa anas ataabat anfusukum nafafyaalkiina ma idinla fiicnaatay ataabat ma waxay idin dhiib noqotay anfusakum nafafyaalkiina anfusukum an taxtuu inaad ku gurtaan ood ku shubtaan calaa rasuuli illaahi rasuulka alle sala allahu calayi wasalam dushiisa atturaaba ciida rawaahu albukhaariyoon baa xadiidkaa wariyey war qalbi adkidiina maxaa idinku dhacay ragow ma waxay naftiinnu idinla diib noqotay idinla fiicnaatay inaad nebi moxamed carro ku shubtaan sala allahu calayhi wasalam aanas ayay saad si toosa u tiri aanasna arrintaasaa noqotee annagu nafteenna xataa diib kuma ahayn buu u jawaabay rasuulka sala allahu calayhi wasalam xanuunkii ayaa koray wowna ku sabray faadima radia allaahu canha calaacal yar bay gashay waxaad arkaysaa waxoogaa inay hadlayso oo aynan ka muuqan waxoogaa sabir ah laakiin wax dhibaataa kuma jirto inta ay sheegto dhanba waa shay markaa xaqiiqo ah wa can abi zayd abi zayd waa usaamata bin zayd bin xaarifa mowlaa rasuuliillaah rasuulka mawlihiisii ahaa oo nebigaa xoreeyey sala allahu calayhi wasalam wa xibbihi kii uu jeclaa ahaa wabni xibbihi kii uu jeclaa inankiisana ahaa radia allaahu canhuma zayd iyo usaamada ilaahay ha ka raadi noqdee nebiga kii uu jeclaa iyo kii uu jeclaa inankiisii ahaa ayaa laga warinayaa wa usaama ibnu zayd qaala wuxuu yidhi arsalad way dirtay bintun arsalad way dirtay bintunnebiy nebiga gabadhiisa sala allahu calayhi wasalam ayaa adeeg dirtay rasuul bay dirtay erge ayay rasuulka u dirtoo waxay tidhi inna bnii canugaygii qad ixtudira waa lagu soo xaadiraye fashhadnaa noo kaalay rasuulka intaad iigu tagtaan canugii ani aan dhalaa sakaraadkii meydka ku jiree ha noo yimaado saasay markaa tidhi gabadhan waxaa lagu fasiraa inay saynab ahayd saynab baa cunug yar ay dhashay ka sakaraaday rasuulkay adeeg u dirtoo waxay tidhi innabnii canugaygii qad ixtudira waa lagu soo xaadiraye fashhadnaa noo kaalay oo noo imow rasuulkii ilaahayo fa arsala wuu soo diray asagana rasuulka markii fariintii akhbaartii la geeyey ma soo bixin laakiin fariin buu u soo diray yuqri'u asagoo aqrinahaya assalaama salaanna ku dul aqrinaaya macnuhu waxaa loola jeedaa bax gabadhayda u laabee salaan iga gaarsii buu rasuulku yidhi wayaquulu uuna odhanaya inna lilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday uu leeyahay maa akhada wixii uu qaato walahu maa actaa wuxuu bixiyana asagaa iskale aad buu u sabargelinayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam markuu leeyahay ilaahay wuxuu keenana asagaa iska leh wuxuu qaatana asagaa iska leh wa kullu shayin shay kasta cindahu alla agtiisa biajalin ajal bay ku leeyihiin madal ayay ku leeyihiin oo musaman la magacaabay faltasbir ha sabirta gabadhee u sheeg waltaxtasib hana ajir xisaabsato gabadhayda ha sabirto hana ajir xisaabsatee u sheega wuu soo baxay ninkii oo wuxuu u yimid zaynab fariintii buu u sheegay fa arsalad way soo dirtay haddana ilayhi rasuulka xaggiisa mar labaad bay soo dirtay ay tiri orod iigu soo wac ilayhi xaggiisa tuqsimu ayadoo dhaaranaysa calayhi korkiisa ayadoo nebiga u dhaaranaysa oo dhahaysa laya'tiyannahaa lawallaahi baan ku dhaartay wuu noo imaan noona imaan nebi moxamed ilaahay baan ku dhaartayo aabbahay wuu ii imaana haddii laysku dhaarta waa laysku dhaarinimo fala walaalkaa hadduu kuu dhaarta waa loo sameeyaa weligaa dhaaraa taala maanta walaalkaa muslimka hadduu dhaarto waa loo dhaarinimo falaa oo dhaarta waa loo sameeyaa fa qaama wuu soo istaagay nebiga wa macahu waxaa micigiisa ahaa sacad ibnu cubaada wa mucaad ibnu jabal wa ubay bnu kacab wa zayd ibnu haabitin iyo wa rijaalun radia allaahu canhum wafdi heer saraa la socda nebiga sala allahu calayhi wasalam saxaabadiisii baa la socota mucaad ibnu jabal baa la socda sacad ibnu mucaad baa la socda ubay ibnu kacab ayaa la socda waa raggii cajaa'ibta badnaa sacad ibnu cubaada maxaa ka taqaanid sacad ibnu cubaada sacad ibnu cubaada waa kuma walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala raggu islaamka ku ayiduu ku xoojiya soo ka mid maahayn sacad mucaad ibnu jabal ummaddayda waxaa ugu xalaal iyo xaaraam yaqaana mucaad ibnu jabal buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam ubay ibnu kacab kee buu ahaa ubay ibnu kacab waa ninka ugu qur'aan badan buu yidhi rasuulka sala allahu calayh wasalam zayd ibnu haabitna waa kuma ummaddayda ninka ugu dhaxal qaybin badan ugu dhaxal yaqaansan waa zayd ibnu haabit sidaa darteed iyo rijaal aad iyo aad u qadarin iyo mudnaan leh ragga adduunka soo maray ugu sarsareeya ilaahay jeclaaday subxaana wa tacaala baa la socda fa rufica waxaa loo soo kor yeelay ilaa rasuuli illaah rasuulka xaggiisa assariyu canugii yara abaasaa loogu soo dhiibay sakaraadka ahaa fa aqcadahu wuxuu ku fadhiisiiyey fii xijrihi jilbihiisa wa nafsuhu wiilka nafsadiisuna taqacqacu way qacqaclaynaysay qaq qaq waxaasaa ka yeeraya macnaha wiilka nafsadiisa taqacqac way qaylinaysay khaakh intay dhahdo kor ay aadday hoos u soo bixaysay fa faadad waxaa daatay oo ooyey aynaahu nebiga indhihiisa sala allahu calayh wasalam nebiga indhihiisa biyaa ka soo qubtay waa ooyey fa faadad waxaa soo daatay caynaahu ay dumca caynaah indhihiisa biyahooda ayaa nebiga soo qubtay sala allahu calayh wasalam fa qaala sacdun sacad ayaa yidhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow maa haadaa kan maxaa waaye waxaan maxay yihiin muxuu ula jeedaa ma oynaysaa rasuulkii ilaahay atabkii watanhaana tanhaana cani ilbukaa ma inaad oysaad annaga oohinta noo diidaysa faqaala sacad yaa rasuul allah rasuulkii allow maa haadaa kani waa maxay faqaala rasuulku wuxuu yidhi haadihi araxma tan naxariis waaye sacadow middaan aad u jeeddo biyahan indhahayga ka socda raxmad waaye buu dhahay ilaahay nebigiisa jacalaha allaahu ilaahay uu yeela tacaala amarkiisa sarreeye fii quluubi cibaadihi addoommadiisa qalbiyaalkooda dadaanba raxmadba lahayn dadaaba naxariis lahayn oo sakaraadka sigaar ku agcaba ku-aa meydka jaad ku adcuna midbaa meydka ku dulxamata ku aanba raxmaddaa lahayne ilaahay qof allaala qofka uu doono addoommadiisa ka mid ah yuu qalbiga u yeelaa wa fii riwaaya werin kale waxay ahayd fii quluubi man shaa'a qofkii uu doonuu qalbigii u geliyaa ilaahay oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid ah wa inamaa yarxamu allah ilaahay wuxuu u naxariistaa min cibaadihi addoommadiisa xaggooda alruxamaa dadka naxariistow alla u naxariistaa subxaana wa tacaala muttafaqun calay raxmadaha adduunka dadka waxaa jira aad u naxariis badan dad waxaa jira dad kasta la ooya dad waxaa jira dadkii markay ku arkaanba dhibaatii mashaakil ayagana mashaakilka inuu ku habsaday aad moodo kuwana way qoslaan way kugu qoslaayaan way kaa dhaqaaqayaan qalbi adayg ilaahay wuxuu u naxariistaa addoommadiisa alruxamaa kuwa naxariista inaan raxmano waa shay muhiim ah war waxaa dhulka jooga u naxariista samadaa laydinkaga naxariisanaaye ilaahay wuxuu u naxariistaa dadka naxariista ayuu rasuulku markaa yidhi muttafaqun calayh wa macnaa taqacqac waa tataxarak wa tadarid way dhaqdhaqaaqaysay wiilka nafsadiisa way isgaraacaysay wiilka nafsadiisoo sakaraadkii meydka ayaa markaa haayay bacdamay xaaladdu sidaa tahay ayaa mar kasta waxaa loo baahan yahay dadka muslimiinta inay aad ugu dadaalaan raxmadda inay aad ugu dadaalaan naxariista inaan noqono ummad isku taraxamtee isku naxariisata waa lagama maarmaan maalintii qoom dhexdooda raxmad laga waayo midkoodka kale u raxman waayo waa markuu ilaahay nimcada iyo barwaaqada ka siibo waa marka ilaahay raxmadda uu kala laabto qoom markay isku naxariistaan baa loo naxariistaa oo mar allaala markay isku dhega nuglaadaan baa ilaahay u naxariistaa mar allaala marka midkooda daciifkii miskiinkooda loo naxariisto yuu ilaahay cirka uga soo naxariisan subxaana wa tacaala in allaala inta raxmadda laga fog yahay in allaala inta naxariista ummaddu ay ka duruqsan yihiin in allaala intaysan naxariisi jirin ilaahay uma naxariisto ummadda noocaas ah goormay noogu dambaysay inaan isku raxmano goormay noogu dembaysay inaan isku naxariisano goormay noogu dembaysay in midkeenkan kale uu u naxariisto sidaa darteed baan la aqoon xilli ay sidaa tahay dadka muslimiinta ah raxmadda waxaa loo siiyaa hibo qaas ahoo rabbi siiya subxaana wa tacaala nebiga waa oynayaa maxaa ka oysiiye naxariis waaya buu dhahay sala allahu calayhi wasalam way noo imaan doontaa ina alcayna tadmac indhuhu way biyeynahayaan qalbigana wuu murgoonayaa mana odhanayna wuxuusan ilaahay raali ka ahayn subxaana wa tacaala indhahaa biyaha ka imaanaya haddii lagaa waayo raxmad ma lihid naxariis ma lihid wax aad leedahay ma jiro qofku waa inuu qof calool jilcan noqdaa qofku waa inuu noqdaa qof danqan kara qofku waa inuu noqon karaa qof ilaahay raxmaddiisu ku beeran tahay ay ku abuuran tahay saasaa ilaahay ummadda khayrkii wanaagga u siiyaa gobolkood marka gobolka kale u naxariisto ilaahay boqol naxariis ayuu abuuray subxaana wa tacaala sagaal iyo sagaashan ayuu agtiisa ku kaydiyey hal naxariis ayaa adduunka loo soo dejiyey waa midkay ummaddu isugu naxariistaan buu dhahay sala allahu calayih wasalam ilaa aad aragto faraska inuu lugtiisa kor u qaadayo markuu saa u taagan yahay hal lug buu kor u haayaa asagoo ka cabsanaya inuu ku asiibo ama uu ku istaago canugiisa raxmad waaye shimbirku waad aragtay canugiisa ka qabo maantoo dhan kaa agtegi maayo maantoo dhan kaa agfogaan maayo maantoo dhan wuu kugu soo baalkiisuu kugu soo harinayaa xataa amaa lagu qabtaa oo lagu dilaa isma laha canugaasuu u naxariisanayaa hooyadu waad aragtay xanaanada iyo naxariista canugeeda ay markaa u qabto sidaa darteed baa rasuulka sala allahu calayih wasalam miithaalyo iyo tusaalooyin fara badan uu bixiyey taasuu ku tilmaamaya raxmadda khayrka iyo wanaagga ku jira dadkana sida ilaah subxaana wa tacaala uu ugu talagalay inay markaa isugu naxariistaan canuga yariiska ah ee hooyadu markaa ay dhashay intuu asagu xanuunsan lahaa waxay jeceshahay inay ayadu xanuunsato intuu asagu baahan lahaa waxay jeceshahay inay ayadu baahato intuu asagu soo jeedi lahaa waxay jeceshahay inay ayadu soo jeedo labaatan marbay intay soo kacdo mar kasta saa u fiirinaysa canuga dariska ka ooyakeeday moodaa canuga dariska ka ooyakeeday moodaa habeenku markuu qaylinaayo ama uu ooynayeen hurda ka soo dhicin ma seexata ilaa uu seexdo ma cunto ilaa ay cunto ma dharag ilaa uu cuno ma dharagto ilaa uu dhargo ma ciyaarto ilaa uu ciyaaro mar kasta ee uu ciyaaro way ku faraxdaa xataa hadday jiran tahay mar allaala markii uu xanuunsan yahay xataa hadday caafimaad qabto way xanuunsanaysaa waa raxmad ilaahay qalbiga u geliya subxaana wa tacaala sidaa darteed ayaa nebiga waxaa noo imaan doonta inuu intuu salaad galo uu damca inuu dheereeyo waxaan maqlayaa buu yidhi canug yar oohintiisa markaasaan salaadda soo gaabina markaasaan salaadda soo yaraynayaa anigoo ka cabsanaya inay hooyadii ku fidnowdo sala allahu calayhi wasalam haddaba xadiidku wuxuu noo tilmaamayaa bayaan cadna u yahay sabirkiin aad loogu dadaalo sidaa darteed naxariis in la yeesho in ilaahay subxaana wa tacaala loogu sabro haddii dad ay noo dhaartaanna weligaa dhaara inaanan dhihine aan markaa u baarini ma falno waayo gabadha markay tiri laya'tiyannaha oo ay ula jeeda ilaahay baan ku dhaartay aabba wuu ii imaanayaa nebigu fadhi uma oolin waayo muslimka muslimka kale xaqa uu ku leeyahay waa shan ama waa lix waxaa ka mid ah kan dhaarta oo loo baarini ma falo wallaahi saaxiibay waa iraacaysaa markay saaxiibaddaa ku dhahdo warhey qaylada iga daayay hurda ay haysaha dhihina raac haddaad raaci weyso saddex maalmood oo soon baa markaa looga baahnaana ama markaa laga rabaa bacdamay sidaa tahay waa inaan isku baarini ma falnaa waa inaan dhaarta isku baarini falno haddii kale qofka kafaara gud ayay xaaladiisu noqonaysaa dhaarta faraha badanna in layska ilaaliyo afar iyo labaatan saac waa dhaaranaa wax kafaara gud sameeyana ma jiro afar iyo labaatanka saac dhaar baa qasad ahoo qalbigeena ka soo go'da laakiin aan laga kafaaro gudanin dhaaraha carabka soo marmara ee soo dafdafana ilaahay wuu noo xafiyey subxaana wa tacaala haa wallaahi maya wallaah waa ku dilaa wallaah saanaan ku yeelaa wallaah waxa carabka iska soo marmaraa ilaahay waa noo dhaafay subxaana wa tacaala laa yu'aakhidukum allah biallaqwi fii aymaanikum caaisha waxay tiri waa waxa carabka ku dareersadaa haa wallaahi maya wallaahi saanaan yeelaa wallaahi kaa ilaahay wuu noo dhaafay laakiin wixii qalbi lagu gunudo ee qalbi ka soo baxaa laysku qabanayaa taana xadiidka waa laga fahmayaa oo markaa waa laga qaadanayaa sidoo kale rasuulka sala allahu calayh wasalam guubaabada iyo saxaabadu siday wax u weydiinahayaan intaa waxay ula jeedaan inay wax ka fahmaan hadda ka hor buu yidhi meydka yaan loo ooynin asagiina waa ooyey waxay u fahmeen saxaabadu xataa indhaha biyaha ka imaanaya in la diiday rasuulkuna xadiis buu ku sheegay waxaa la cadaabaa midkan ama asagaa loo naxariistaa waa carabka waa hadduu baroorto uu qayliyo hadduu aamusano asagaa loo naxariisan laakiin indhaha biyaha ka imaanaya mashaakil inaysan markaa ku jirin rasuulku mar allaala markuu sidaa loo sheegay wuxuu yidhi haadihi araxma middani naxariis waaye jacalaha allahu tacaala ilaaha sarreeya uu yeelay fii quluubi cibaadihi ama uu yeelaba addoommadiisa qalbiyaalkooda wa fii riwaaya dadkoo dhan ma ahee fii quluubi man shaa'a qofka uu doono qalbigiisuu alla yeelaa oo min cibaadihi qofkuu u dareemo inuu raxmad leeyahay qofkuu ilaahay ogaada inuu qalbigiisa raxmad ku jirto ama naxariis badna yahay kaasuu ilaahay qalbigiisa yeelaa wa innamaa yarxamu allaahu ilaahay wuxuu u naxariistaa min cibaadihi addoommadiisa xaggooda alruxamaa'a kuwa naxariistaa ilaahay u naxariistaa muttafaqun calayhi naxariistow ilaah baa kuu naxariista ma naxariistow adna jahannamaa ku sugaysa naxariis badna ummadda u naxariista ilaahay baa janno iyo wanaag ugu naxariisanaaya ma naxariistale ilaahay subxaana wa tacaalaa meel adag oo dhib badan baa loogu talagalay inaan naxariisano isku raxmano isku dabacno isjeclaano waa shay muhiim ah ilaahay diintiisana markaa ku sugan wa macnaa taqacqac wa tataxarag wa ayaa markaa loola jeedaa weli baabkii sabarkaanu ku jirnaa wa can suhayb wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam